alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamad wعlى ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baabka afar iyo tobnaad ee ka mida abwaabta kitaabka tacdiim اlcilm ashyaada ka waajibaysa caalimku markuu zallo ku dhaco lix arrin baa shiikhu sheegay shayga lixaad wuxuu ahaa xifdu janaabih dhinaca sheikha in la ilaaliyo oo karaamadiisa aan la daadinin ee xurmadiisa la dhowro oo waxaa la kulminayaa laba shay tambiiha khata'a la baraarujinaayo oo usluub wanaagsan lagu baraarujinaayo iyo xurmada shiikha oo la dhowrayo oo la xaq dhowrayaa labadaba la kulminaya midna waa ximaaya lishariica midna waa xurmadii shiikhoo la ilaalinayo midna waa shareecadii oo la dhowrayo oo la ilaalinayo marka labadii xaqba waa lala wada imanayaa haddii ruux kasta oo zalle ku dhaca ama ruux kastaoo khata' ku dhacaa uu noqonaayo mid xurmada laga qaadaayo oo laga xayuubinayo xurmada oo la dhaleecaynayo yaa dee soo hadhaya caalim kastaaba waa khata'ayaa oo aan rasuulka sala allahu alayh wasalam ahayn idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama faijtahada faakhtأa falahu ajrun nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaas saxiixa wuxuu u qaybiyey mujtahidiintii qaar khata'ay iyo qaar asiibuu u qaybiyey nebigu sala allahu alayh wasalam labadabana wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam inay macjuur yihiin kaa ijtihaaday ee khata'ay waa macjuur ajar keliyaa la ajar siinayaa ijtihaadkiisa iyo niyadiisa uu xaqa doonayaa lagu ajar siinayaa khata'iisuna waa macfi kaa asiibay oo intuu ijtihaaday asiibayna isagana laba ajar baa la siinayaa ajar waxaa lagu siinayaa ijtihaadka iyo niyada uu xaqa doonaayey kuna dadaalayey ajar kalena waxaa lagu siinayaa isaabada uu xaqa asiibaya haleelay ayaa lagu siinaya lama odhan caalimkii ijtihaadaya khata'ay ha la dhaleeceeyo oo culammada ahlu sunnuhu waxay ku leeyihiin laa yudamu alcaalimu almujtahidu ida akhta'a bal yucdaru lahu caalimka mujtahidka hadduu khata'o ee lama dhaleecaynayo ee waa loo cudrayaa oo waa loo cudur daarayaa caalim khata' ka madhanna ma jiro oo aan rasuulka sala allahu calayh wasalam ahayn ciddii duuna alanbiyaa ah oo nebiyada ka sokaysa waxay dhex taallaa bayna khata'in wa sawaab bay dhex taallaa imaam ha noqdo saxaabi ha noqdo taabici ha noqdo caalim muta'akhira ha noqdo caalim mucaasira ha noqdo yani imaam kastaaba khata iyo sawaab buu labada mid walba aqbali karaa ee mid la odhanayo waa macsuumo mar walba waa musiib oo maruu khata'ayaa ma jirto mid la odhanaya ma jiro saas aawadeed yacnii khata'iisa waa loogu cudrayaa oo cudurdaar baa loo raadinayaa dhinaciisana waa la ilaalinayaa karaamadiisana lama daadinayo waxaa loogu cudrayana waxaa ka mida in lahaa ijtahada fa akhta ayaa ka mida laakiin haddii ruuxii ay ka muuqato hawa raacnimo oo inuu xaqdoon yahay aynay ka muuqanin walow cilmiba ha lahaado oo nusuusta khilaafkeedii uu badrheedhaayo waanu u aaba yeelayn walow ha fiicnaan jiro oo ruux markii hore fiicnaa ha ahaadee markaa waxba u tari mayso cilmigu markaa ma anfacayo cilmiga ruuxa anfacaya waa cilmiga naafica ah waa inuu ruuxu cilmigii ku camalfalaya waa inuu cilmigii ku dhaqmayaa waa inuu hanuunka raacayaayo hawo aanu raacayn oo itibaacu lhawaa aynay ka muuqanin wmima yuxadaru minhu mima yatasilu bitawqiir اlculamaai ma suuratuhu tawqiir wama'aaluhu اlihaanaةu wataxqiir waxyaalaha laga digtoonaanayo waxaa ka mid ah oo mima yatasilu bitawqiir اlculamaa xaalay ka mid yihiin waxa la xidhiidhaya xurmaynta culammada la xurmaynayo la qadarinayo la weynaynayo maa suuratu tawqiiru wax muuqaalkiisu uu yahay weynayn uu yahay wa ma'aaluhu alihaanatu wataxqiir ma'aalkiisa dambana uu yahay alihaanatu in la ihaanaynayo la dullaynaayo wataxqiiru iyo in la xaqiraayo ay tahay muuqaalkay uga eg tahay qadarin iyo maamuusin laakiin xaqiiqatan bay u noqonaysaa oo ugu dambaynaysaa in la xaqirayo hoos loo dhigayo kalisdixaami cala alcaalim waa sida iscidhiidhiga laysu soo cidhiidhiyo caalimka oo laysku soo garbiyo mid waliba isagoo doonaya caalimka inuu ku dhowaadaa laysa soo jidhaya laysa soo garbinaya iyo watadyiiqu calayhi in la cidhiidhi geliyo si laysu soo garbinaayey ayaa isagiiba cidhiidhi la geliyey wa iljaa'ihi loo dhibgelinayo ilaa acsari subul waddooyinka ta ugu dhibaatada badan loo dhibgelinayo fama maata shaymu bnu bashiirin alwaasitiyu almuxadisu asiqatu ma dhimanin sheekhii la odhan jiray hushaym ibnu bashiir la odhan jiray ee muxadiska ahaa ee asiqatu lagu kalsoonaa ma dhimanin raximahu allahu ila bihaada haada saxmaddaa laysku soo saxmadeeyey ee laysku soo cidhiidhiyey ee laysa soo jiidhay sababteedu ku dhintay faqad isdaxama asxaabu alxadiisi calayhi waxaa isku soo cidhiidhiyey asxaabulxadiiskii doonaya xadiiska inay ka qaataan ee mid waliba xiisaha u qabay iyo jacaylka inuu xadiiska ka qaato markaasay isa soo cidhiidhiyeen markaasay siday isu cidhiidhiyayeen fataraxuuhu can ximaarih waxay shiikhiiba ka rideen oo ka tuureen dameerkii u saaraa baa laysa soo jiidha mid weliba gaadh buu islahaa dabadeed sidii laysu garbinaayey ayaa isgarbiskii laysgarbinaayey ayaa shiikhii dameerkii laga riday fa kaana sababa mawtih wuxuu noqday sababtuu ku dhintay raximahu llahu ilahay aa u naxariistee sheikhiiba waa dileen dilase ismay lahayn ya iyagu waxay islahaayeen sheikhaa qadarinaysaan cilmigana waa ka qaadanaysaan ya raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa tar buu doonay oo wuxuu dhibay qasad la'aanteed buu wax ku dhibay wa min albiri maa yakuunu cuquuqa samafalkana waxaa ka mida wax waalid inkaarnimo ah oo samafal buu doonayaa inuu sameeyo waalid inkaarnimaanu samaynaya khulaasada sheikhu hadalka uga jeedaa waxay tahay waxyaalo dadka qaarkood ay moodayaan tawqiir iyo xurmayn iyo qadarin iyo maamuusid baan maamuusid ahayn oo aalkeedu iyo wuxuu noqon doonaa ay noqonayso xaqiraad iyo dullayn iyo dhibis marka taas waa in aada looga digtoonaada oo layska ilaaliya almacqid alkhamisa cashar baabka shan iyo tobnaad waxaa loo guntay raddu mushkilihi ilaa ahlih cilmiga waxa ishkaalka leh ishkaalka waxaa loo jeedaa qarsoonida iyo madmadowga leh in loo celiyo ilaa ahlihi ehelkiisa loo celiyo faalmucadimu lilcilmi yucawilu calaa dahaaqinati waaljahaabidaةi min ahlih falmucadimu kii weynaynayay lilcilmi cilmiga yucawilu wuxuu cuskanaya calaa dahaaqinatihi yacni tujaartii cilmiga ayuu cuskanaya dahaaqinada asal ahaan waxaa loo isticmaalaa nimanka xoolaha badan haysta ee tujaarta ah wuxuuse shiikhu uga jeedaa nimankaa xoolaha badani siday u yihiin qaar xoolihii aad iyo aad u dhaqday oo xoolo badan haysta culammada cilmiga badan buu dahaaqinada ku shabahaya marka culammada cilmiga badan tujaartu meeshay dadka ugu jiraan xagga adduunyadoo kale cilmiga kaga jira iyo waljahaabidati kuwa nuqaadda ah ee cilmiga aadka ugu markaa aqoonta dheer ee masaa'isha kala shaandhaynaya kala hufaya oo min ahlihi ehelka cilmiga ka mid ah ayuu cuskanayaa ka cilmiga weynaynaya wuxuu u cuskanayaa lixalli mushkilaatihi xilli maahe waa xalli mushkilaadka cilmiga ashyaada ishkaalka leh ee qarsoonidiiyo madmadowga leh inay furfuraan oo caddeeyaan ayuu u cuskanayaa walaa yucaridu nafsahu liman laa tutiiqu uma bandhigaayo naftiisa waxaynay kari karin u bandhigi maayo naftiisa u bandhigi maayo waxaynay awoodi karayn khawfan min alqowli cala allahi bigayri cilm baqasho uu ka baqanayo daraaddeed inuu ilaahay ka sheego waxaanu cilmi u lahayn baqasho uu taa ka baqanayo daraaddeed baanu naftiisa ugu bandhigaynin waxaynay kari karay iyo waliftiraa'i cala addiin iyo baqasho uu ka baqanaayo inuu diinta ku been abuurto fa huwa yakhaafu sakhtata alraxmaani qabla an yakhaafa sawta asultaan wuxuu ka baqayaa cadhada ilaaha raxmaanka abuu ah ka baqayaa qabla an yakhaafa intaanu ka baqin ka hor sawta sultaan yacnii ka madaxda ah ee dhangadiisa ama garaaciisa aanu ka baqin faina alculamaaa bicilmin takalamuu culammadu cilmi bay ku hadleen oo markay hadlayaan cilmi bay ku hadlayaan wa bibasarin naafidin sakatuu aragti dusaysa oo wax arkaysa ayay ku aamuseen markay aamusaan fain takallamuu fii mushkilin hadday culammadu ka hadlaan shay mushkila oo qarsoon fatakallam bikalaamihim ku hadal hadalkooda ku hadal oo ha khilaafin wain sakatuu canhu hadday wax mushkila ka aamusaanna falyasac kamaa wasicahum ha ku qaado ha kugu fillaado maa wasicahum wixii culammada qaaday ee ku fillaaday ha kugu fillaado oo ha ka tallaabin wa min ashaqi lmushkilaati alfitanu lwaaqica waxaa ka mida waxyaalaha mushkilka ahee qarsoon waxyaalaha ugu dhibaatada badan waxaa ka mid a alfitanu alwaaqica fitnooyinka dhacaya waannawaasil alxaadisa iyo dhacdooyinka soo derrinaya alatii tataka'saru maca imtidaadi zaman taasoo fara badanaysa wakhtigu mar kastuu fidsamaba oo u dheeraadaba waannaasu fii hada albaabi tarafaani wa wasat dadkuna baabkan waxyaalaha mushkilaadkae jira ee ishkaalka kalehe qarsoon ama fitanka iyo nawaasisha soo degaysa waxay kaga sugan yihiin yacnii baabkan darafaani wa wasad laba dacal iyo dhexdhexaad bay kaga sugan yihiin yacnii saddex qaybood bay u kala kaceen laba labada darafee kalay kala tageen xagga ifraadka iyo xagga tafriidka qolana waa dhexdhexaadoo jaadadii bay ku sugan tahay oo sawaabkii iyo xaqii ayay ku taagantahy faqowmun acraduu can istiftaa'i alculamaa'i fiiha qowm dadka ka midii acraduu waxay ka jeesteen can istiftaa'i alculamaa'i fiiha inay culammada fatwo weydiiyaan waxyaalaha fitanka iyo waxyaalaha dhacdooyinkee cusub inay culammada fatwo weydiiyaan oo yidhaahdaan mas'aladaa nooga jawaaba taasay iskaga jeesteen wafasicuu ila alahwaa'i waalaaraa waxay u argagixeen oo u leexdeen xagga hawooyinkiiyo waxa nafuhu jecel yihiin wal aaraa'i iyo ra'yada sidaasay ila tahay bay iska odhanayaan yastamiduunaha min hayajaani alkhutabaa waxay kala soo baxayaan oo ka soo faa'iidaysanayaan oo wax kala baxayaan min hayajaani alkhutabaa hayjaan maahe waa hayajaan waa masdarkii taqallubka iyo idiraabka sheegaayey ee qiyaasiga uu ahaa facalaan marka waa hayajaan min hayajaani alkhutabaa kuwa khudbadeeya kicitaanadooda ay markaa kacayaan iyo wariqati shucaraa iyo kuwa gabyaya yacni debacsanaantooda ay debacsan yihiin wa taxliilaati siyaasiyiin iyo kuwa markaa siyaasadda markaa ku alqaan leh yacni taxliilaadka iyagu ay masaa'isha markaa xallilayaan oo ay markaa iyagu furfurayaan oo ay leeyihiin sidan ma noqonaysa sidan bay noqonaysaa iyo wax la mida wa irjaafaati almunaafiqiin iyo dadka munaafiqiintaee gaalnimada qarsanaaya ee yacnii argagaxgelintooda ayay u argagaxayaan oo xaggaasay markaa yacni qabanayaan oo wax kala soo baxayaan xaggaas ayay wax kala soo baxayaan oo ka qaadanayaan wa qowmun yacriduunaha cala alculamaa qolo kale waxay u bandhigayaan masaa'isha iyo mushkilaadka iyo fitanka iyo dhacdooyinka cusub cala alculamaa'i culammaday u bandhigayaan laakinnahum laa yartaduuna qaalahum ha yeeshee kuma raalli noqonayaan hadalkoodii culammadu waxay ku yidhaahdeen ee ugu jawaabeen ku raalli noqon maayaan walaa yardawna maqaalahum kama raalli noqonayaan hadalkooda fakaannahum talabuu jawaaban yuwaafiqu hawan fii nufuusihim waxaad mooddaa inay dooneen jawaaban jawaab ay dooneen jawaab inay doonayeen baad mooddaa jawaabtaasoo yuwaafiqu hawan fii nufuusihim jawaabtaasoo waafaqaysa hawo iyo jacayl nafahooda ku sugan waafaqaya inay doonayeen baad mooddaa falammaa lam yajiduuhu maaluu canhu falammaa lam yajiduuhu markay heli waayeen oo waayeen maalu canhu way ka leexdeen oo waxay u leexdeen wax kale marka hore waa weydiinayaan marka dambena raaci maayaan wannaajuuna min naari alfitani kuwa ka badbaaday oo ka nabadgalay min naari alfitani fitnooyinka naarteedii iyo dabkeedii ka badbaaday assaalimuuna ka nabadgalay min wahaji lmixani mixnooyinka iyo imtixaanada ololkeedii ka nabadgalay hum man fazica ila alculamaa'i waa kuwa u argagaxay culammada oo xagga culammada ku cararay walazima qowlahum hadalkoodana laasimay oo aan khilaafin wain ishtabaha calayhi shayun min qowlihim hadday isaga ekaato shay hadallada culammada ka mida oo wejigeedu u caddaan waayo axsana danna bihim waa wanaajinaya malaha uu culammada ka malaysanayo fataraxa qowlahu wuxuu tuuraya hadalkiisa wa akhada biqowlihim wuxuu qabsanayaa oo qaadanaya hadalka culammada ayuu qaadanaya fatajribatu walkhibratu hum kaanuu axaqa biha wa ahlaha fatajribatu tajribada alluqa daarija hadda waxaa la isticmaalaa caamiyada fatajrubatu in la yidhaahdo ra'da la godo ayaa la isticmaalaa waana khata oo laxni bay noqonayso waa masderkii qiyaasiga ahaa ee facala ay lahayd jaraba tajribatan basara tabsiratan dakara tadkiratan yacni marka waxay noqonaysaa masder ayay markaa noqonaysa tajriba waa tafcila tafcila ayay noqonaysa waxaa badan facala in lagu keeno tafciil marka tafciil baa qiyaasi ah laakiin markay tahay muctallulaakhir markay tahay ayaa lagu keenaa tafciilah lagu keenaa haddii ay mahmuuzul laam hadday tahay oo aakhirku hamse ay ku sugan tahayna tafcilo iyo tafciilba waa lagu keenaa sida saxiixa ah oo labaduba qiyaasi bay ku yihiin laakiin yadoo mahmuuzul aakhir iyo muctallul aakhir midnaba aanu ahayn qiyaas kuma aha tajribe in lagu keeno ee waxay tahay shaadun qiyaasan ee fasiixun isticmaalan fatajribatu tajribada iyo waalkhibratu aqoonta hum kaanuu axaqa biha wa ahlaha waxay ahaan jireen kuwa u xaqnimada badan ayay culammadu ahaayeen ehelkeedii baynay ahaayeen yaga aqoontii shareecadana u aqoon badan tajaaribtii saxda ahaydna yaga ayaa u aqoon badan indheer garad haddaad maqasho waa culamada indheer garad haddaad maqasho culammada ayaa indheergarada awsaaci waatuu yidhi annaasu cindanaa ahlulcilmi waman siwaahum fakallaa shay yacni agtayada dad muctabara waxaa ka ah culammada oo masaa'isha sharcigaa ah marka laga hadlaayo qowlkoodaa qowlah yagaa la ictidaadayaa la tirsanaya ciddi iyaga ka soo hadhay waxba laga soo qaadi maayo hadalkoodii lama ictibaarinaayo culammada in wax la weydiiyo oo la dabagala tahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanayn hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu waata xadiiskiina ku soo aroortay sheekh albaani quweynaayey min xadiisi jaabirin wa bni cabbaas wuxuuna tilmaamayaa labada dariiq inay isqu weynayaan waatuu allah yidhi fas'al bihi khabiiran weydii mid khabiir ku a ah weydii marka masaa'isha waxaa loola noqdaa cidda markaa aqoonta u baa loola noqdaa waida ikhtalafat aqwaaluhum hadday iskhilaaftoo kala duwanaato culammada qowlalkoodu lazima qowla jumhuurihim wuxuu laasimayaa oo ku sugnaanayaa culammada badankooda siday yidhaahdeen ayuu laazimayaa wasawaadihim wuxuu laazimayaa qowlka sawaadkooda ama wasawaadahum sawaadkooda siday culammadu u badan yihiin ayuu laazimaya higilkooda weyn ayuu laazimaya iisaaran lilsalaamati wuxuu sidaa u yeelayaa oo qowlka jumhuurkooda u laazimaya wixii u caddaan waaya iisaaran lisalaamati doorbidis uu doorbidayo daraaddeed nabadgelyada faasalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyada wax uma dhigmaan wamaa axsana qawla bni caasimin fii murtaqa alwusuul alla maxaa ka wanaag badan ama shayun cadiimun axsana qawla bni caasimin shay weyn baa wanaag badnaysiiyoo mid wanaag badan ka yeelay hadalku ibnu caasim uu yidhi sheikhii maalikiga ahaa ibnu caasim lo odhan jiray kitaabkiisa usuul fiqiga ee nadmiga ah ee murtaqal usuul la yidhaahdo uu ku yidhi kitaabkaasi waa kitaab usuul fiqiya ah oo calaa madhab almaalikiya u qoran oo siddeed boqol iyo dheeraad bayd ah weeye waana matbuuc culammada qaarkoodoo sharxayna waa jiraan oo maalikiyada ka mid ah kuwa sharxayna waxaa ka mida ah walaati shiikha la yidhaahdo ayaa ka mid ah sharax kooban buu ku leeyahay oo uu mujallad ku sharxaayo sharaxaasina waa matbuuc wuxuu yidhi wa waajibun fii mushkilaati alfahmi taxsiinuna adanna biahli alcilmi wa waajibun waajib waxa ku ah fii mushkilaati alfahmi waxyaalaha xagga fahamka ishkaal kalehoo qarsoonaanaya oo aan aadka loo fahmaynin ama dalabada qaarkood aynay u fahmaynin waxaa waajib ku ah taxsiinuna danna biahli alcilmi malaheenna inaynu wanaajinno aynu ku malaynayno ahlulcilmiga waa in malo wanaagsan aynu ku malaynaa mala xun aynaan ku malayn malaxun waa inaynaan ku malayn wa min jumlati almushkilaati waxyaalaha markaa qarsoon ee ishkaalka leh duuduubkooda waxaa ka mid a raddu zallaati alculamaa simbiririxooyinka culammada in la raddiyo ayaa ka mid ah oo zallanimadeeda la caddeeyo waalmaqaalaati albaatila hadallada baatilkaa in la raddiyo oo baatilnimadooda la caddeeyo xaalay hadalladaa baatilkii u sugnaadeen liahli lbidaci waalmukhaalifiin kuwa bidcooyinka u saaxiibka ee u ehelka ah iyo kuwa sunnada khilaafsan ee xaalay u sugnaadeen fa innamaa yatakallamu fiiha alculamaa'u alraasikhuun masaa'ishaasoo kale waxa ka hadla culammada markaa ku raasukhay cilmigae ku sugnaaday ayaa masaa'ishaasoo kale ka hadla kamaa bayanahu ashaatibiyu fi lmuwaafaqaat sida uu ku caddeeyey sheikha la yidhaahdo abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa usuul fiqiga ah ee muwaafaqaadka la yidhaahdo uu ku caddeeyey wa bnu rajabin iyo sheikha ibnu rajab la yidhaahdaa siduu ku caddeeyey fii jaamici alculuumi waalxikam kitaabkiisa faa'iidada badan ee jaamic alculuum waalxikam la yidhaahdo ee arbaciinka nawawi ee laba iyo afartanka xadiis ee nawowi ururiyey uu ku sharxaayo iyo siddeed oo kale oo jawaamic ah ou ku daray kontonkaasuu ku sharxayaa kitaabkaa la yidhaahdo jaamicu alculuum waalxikam waa kitaab faa'iide badan kitaabkaa la yidhaahdo jaamicu alculuum waalxikam waa kitaab aan laga maarmayn kontonkaa xadiis buu sharxayaa kontonkaa xadiisna waa axaadiis jawaamic ah fawaa'id badan buu ka sii daynayaa oo aad iyo aad u faa'iido badan daalibu cilmigu kama maarmi karo kitaabkaas waa inuu aad u taalacdaa kitaabka ibnu rajab ee jaamicu alculuum walxikam la yidhaahdo waidaa tacaradat alnaashi'atu waddahmaa'u liddukhuuli fii hada albaabi hadday u banbaxdo annaashi'atu yacni yaryarku hadday u banbaxaan yacni da'doodu yar tahay ee barbaaraya iyo wadahmaa'u dadweynuhu hadday u banbaxaan dadweynaha badankoodu cilmi alqaan kuma leh addahmaa waxaa loo jeedaa dadweynaha dadka badan min adduhmi baa laga keenoo duhmigu waa madoobaanta oo dadkii markay aad u fara badan yihiin madax madow baad arkaysaa sidaasaa dahmaa loo yidhi iyo dadweynuhu markay u bambaxaan lidukhuuli fii hada albaabi gelitaanka baabkaa ay gelayaan inay zallaadka culammada ka hadlaan oo yidhahdaan taasi waa zallo saa iyo saasay u tahay inay maqaalaadka baatilkee ahlulbidacu ay yidhaahdeen ay ka hadlaan oo is yidhaahdaan xaqa caddeeya oo baatilka radiya tawalladad fitanun wa balaaya waxaa ka dhalanaysa fitnooyin baa ka dhalanaya waa balaaya iyo balaayooyin baa ka dhalanaya kamaa huwa mushaahadun fii casrina sidaynu kuba aragno wakhtigaynu joogno sidaynu ku aragno fa innamaa nasha'at wax kalaba maahe waxay ka barbaartoo ka timi oo ka dhalatay kasiiru min alfitani in badan oo fitnooyinka ka midi xiina tacarada liraddi markay u bambaxeen raddinta la raddinaayo calaa zallaati alculamaa'i culammada simbiririxadooda ay u bambaxeen radinta la radinayo la caddaynayo waalmaqaalaati almukhaalifati lishariica iyo hadallada khilaafsan shareecada markay u bambaxeen inay radiyaan oo butlaankeeda caddeeyaan bacdu naashi'ati alakhmaar yacni dhallinta qaarkood ama dhallinyarada qaarkood barbaartay ama kuwa da'doodu yar tahay ee alakhmaaru ee wax magaratadan cilmiga lahayn waa jamcu humrin humrun waa jaahilka wiy akhmaar baa lagu jamciyaa khimrun haddii la yidhaahdo waa xiqdiga khamrun haddii la yidhaahdo waa biyaha fara badan ee ruuxa qarinaya humrun haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa kii jaahilkaan waxba garanayn muhallasaadkii quturub bay ku jirta bacdu naashi'ati alakhmaar waljaaddatu asaalima dariiqa toosan aljaadda waa waddada toosan ee bannaanka ah man salaka aljadad amin alcisaar ee asaalimatu badbaaday bimacnaa nabad gashay yani dariiqa nabadgelyada u saaxiibka ah nisbe ka dhig dariiqa toosanee bannaankee nabadgelyada u saaxiibkii asaalimatu aydu salaamati carduhaa waa in loo bandhigo fitanka iyo nawaasisha iyo maqaalaadka baatilka aba cala alculamaa'i alraasikhiin culammada cilmiga ku sugnaaday ee ku raasikhay walistimsaaku biqowlihim fiiha iyo in hadalkooda la qabsado oo iyaga hadalkooda la cuskado oo la raaco sidaa weeye sida markaa saxani sheekhu waxau inoo tilmaamayaa masaa'isha mushkilka ama ishkaalka leh ishkaalka leh maxaa loo jeedaa fahamkeedu qarsoon yahay ee xoogaa aan ruuxa u caddaanin waa inuu culammada cuskadaa culammada u celiyaa culamada fatwo weydiiya fatwaday ugu fatwoodaan culammadu ku camalfala isagu inuu isku taaro oo cilmi darro kaga hadla maaha waayo qowlun cala allaahi bigayri cilmin waa xaraam wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun muxaramaadka qaciga ah waxaa ka mida in allah laga sheego waxaan cilmi loolahay allah wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm allah wuxuu yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun allah wuxuu yidhi fas'al bihi khabiira nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam hal laa sa'aluu idaa lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu adiladu markaa waxay inoo tilmaamaysaa culammada in loo naqdo iyaga la fatwo weydiiyo fatwadooda lagu camal falo culammada la fatwo weydiinayaa waa inay yihiin qaar cilmigii yaqaanoo u ehel ah cadaaladna lagu yaqaano islaamnimo iyo cadaalad waa in lagu yaqaana faasiq warkii la qaadan maayo walow aqoon ba hal midaan cadaaladdiisu sugnaynna lama fatwo weydiinaayo walow aqoon ba hal in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu qiraa'ada kale sabcigiina waxay tahay fatasabbatuu tabayun iyo tasabbut buu allah amray warka faasiqa in layska hubsado culammadu waxay yidhaahdeen majhuulka laftiisa aan la garanayn oo cadaaladdiisu aynay sugnayn warkiisa waa layska hubsanayaa makhaafata an yakuuna faasiqan fii nafsi alamri lam naclam fisqah baqasho aynu ka baqanayno daraaddeed inuu faasiq noqdo fisqigiisa aynaan ogayn aawadeed baynu isagana isaga hubsanaynaa majhuululxaalki ama majhuululcaynki oo aan warkiisa loo qaadanaynoo loogu camal falay man lam yakun bilcilmi waalcadli ishtahar aw xasala alqaطcu falistiftan xadar saaxibulmaraaqi waa ka alfiyadiisa usuulkaa ku odhanaya kaan cilmi iyo cadaalad ku caambixin ama in labada loo qaciyaa aynay sugnaanin falistiftan xadar in la fatwo weydiiyaa wa xaaraan waa xaaraan cidda la fatwo weydiinaya waa inay shareecadii aqoon u leedahay marlabaadkana cadaaladdiisu waa inay sugan tahay naftiisu waxaynay awoodi karin ruuxu waa inaanu u bandhigin waayo waa dullayn naftiisii uu dullaynaayo xadiiskii tirmidigaana kuu sheegaya laa yenbagii lilmar'i an yudilla nafsah qaaluu wa kayfa yudilu nafsah qaala yatacaradu min albalaa'i nafsahu maa laa yutiiq ruuxa uma habboona bimacnaa uma bannaana ashaykhu alalbaani waxa uu caddeeyey culamo kalena ay tilmaameen erayga laa yenbaqii hadday nusuusta ku soo aroorto aayaadka qur'aanka ama axaadiista nebiga hadday ku soo aroorto waxaa loo isticmaalaa ama shay mustaxiil ah oo aan dhici karin ama shay xaaraanaan bannaanayn luqada caadigaa ah markaynu ku hadlayno laa yenbagii haada waxaynu u naqaanaa waxaa waa laga fiican yahay ma habboona laakiin haddii la sameeyo dhibaata kuma sugnaynu innagu luqada caadigaynu ku hadallo aynu u naqaanaa laakiin macnaha nusuusta loogama jeedo ee laa yenbaqii hadday aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ku timaaddo waxay u timaaddaa ama shay mustaxiil ah bay u timaadaa xagga waaqica ama shay xaaraan ah xagga sharciga wamaa yenbagii lilraxmaani an yattakhida walada waa mustaxiil wamaa callamnaahu ashicra wamaa yenbagii lah waa shay aan dhacaynin laa yenbagii hada lilmuttaqiin kaatun markaa dahabuu nebigu tuuro wuxuu yidhi laa yenbagii hada lilmuttaqiin wuxuu u jeedaa laa yajuuz uma bannaana bina'an calaa haada markaynu eegno xadiidkan laa yenbagii lilmar'i an yudilla nafsah uma bannaano ruuxu naftiisa inuu dulleeyo ayaa macnuhu dhacaya qaaluu wa kayfa yudillu nafsah waxay yaa rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam siduu ruuxu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i nafsahu maa laa yutiiq naftiisa wuxuu u bandhigayaa xagga balaayada iyo musiibada waxaanu kari karin tirmidi xadiidka waa quweeye sheekh albani laftiisuna waa quweeye marka ruuxu waxaanu kari karin naftiisa yaanu u bandhigin baqasho uu ka baqanayo inuu ilaahay ka sheego cilmila'aan wax kaga sheego daraaddeed yaanu naftiisa u bandhigin waxaanu kari karin iyo baqasho uu ka baqanayo inuu diinta ku been abuurto ila iftiraac cala addiin shay cadiima weeyo aad iyo aad u weyn waman adlamu miman iftara cala allahi kadiba istifaamka waxaa loo jeedaa bimacna alinkaar oo bimacna nafyi buu u dhacayaa laa axada adlamu yacni cid ka dulmi badani ma jirto miman iftaraa cala allahi kadiba macnuhu saasuu dhacay marka cadhada ilaahay buu ka baqayaa oo rabbi waa ka cadhoonaya marka in laga sheego cilmila'aan badrheer in wax lagaga sheego waa nacayaa ilaahay culamadu ama cilmay ku hadlaan ama waa aamusaan waxay ka aamuseen garashay uga aamuseenoo in lagu hadlo inaynay furnayn bay garanayeen waxay ku hadleenna waxay ugu hadleen inay garanayeen inay saxan tahay hadal baa jira cumar bnu cabdilcasiis uu leeyahay yacnii hadalladii selafka raac oo dariiqoodii qabso waayo cilmi bay ku hadleen salafku wa bibasarin naafidin kafuu aragti dusaysa oo aad wax u arkaysa bay ku gaabsadeen waxay ka gaabsadeen haddii culammadu ay ka hadlaan shay mushkila oo qarsoon ama fahamkeedu wuu qarsoon yahay hadalkoodoo kale ku hadal hadday ka aamuseenna wixii iyaga ku fillaaday ha kugu fillaado adrami qisadiisii waa garanaysaan markii fitnatu khalqi alqur'aan wax lagu imtixaanayey ayaa shiikh adrami la odhan jiray ayaa isagoo xidhxidhan la keeno boqorkii loo keenay dabeedna wuxuu weydiiyey axmed ibnu abi du'aad waa qaadigii muctasiliga ahaa ee imtixaanaayey shaygan aad dadka ku imtixaanayso qur'aanku waa makhluuq ah ma shay nebigu ogaaba abubakar ogaaba cumar ogaaba cusmaan ogaaba cali ogaaba mise waa waxaynay ogeyn nebigu iyo khulafadiisu miyay ogaayeen mise ma ogeyn markaasuu wuxuu ku jawaabay qaadigii muctasiliga ahaa waa waxaynay ogayn su'aal labaad buu ku celiyoo wuxuu yidhi war ma wax diin ah oo nebigi iyo khulafadiisu aynay ogayn baad adigu ogaatay waa fool xumaatay markaa miyuu odhan karaa shay diinoo nebigiiyo afartii khulafada midnaba aanu ogayn baan anigu ogaaday wuxuuna waa diin ee adduunye maaha su'aasha igu soo celi buu ihi maxaa tidhi yani waad iga gaadhsiisay igu soo celi sidii buu ugu celiyey markaasuu yidhi hadda waxaan ku leeyahay waa waxay ogaayeen su'aal labaad buu ku celiyo wuxuu yidhi ma waxay ka aamuseen baa mise waa waxay dadka ugu yeedheen ma odhan karo dadkay ugu yeedheenoo bal axaadiista sheegaysa tax baa la odhanayaayoo sanadadeeda sheeg cilmulxadiiskuna waagaa waa faafsanaa oo khalqi fara badan ayaa xadiiska nebiga yaqaanay marka hadduu yidhaahdo dadka way ugu yeedheen axaadiista sanadadooda tax baa la odhanayaa asheeg wuxuu idhi waa ogaayeen laakiin dadka uguma yeedhine way ka aamuseen afalaa wasicaka maa wasicahum su'aal saddexaad buu ku celiyo wuxuu yidhi war hadday ka aamuseen yaa muu odhan maxaa caddaynaya inay ogaayeen maxaa caddaynaya ma odhan ee sidiisiibuu u raacaya tanazulan waa asaaliibta markaysagaa loo doodoo dadka loo ifxaamiyo oo doodda loogu aamusiiyo afalaa wasicaka maa wasicahum war may kugu fillaato wixii iyaga ku fillaaday hadday iyaguba ogaayeenoo dadka aynay ugu yeedhin oo aynay amrin sidaa inay yidhaahdaan oo aynay ku imtixaanin oo waxay dadkaba ugu yeedheen aynay ahayn waxay dadkaba ugu yeedheen aynay ahayn ee ay ka aamuseen wixii ku filaaday oo iyaga deeqay may ku deeqdo kugu fillaato wain sakatuu canhu falyasacka maa wasicahu waxyaalaha mushkilaadka ee aadka u ishkaalka badan waxaa ka mida fitnooyinka badan ee wakhtigan dhacaya fitankuna wakhtigan waa fara badan yihiin aasaarta qaarkood oo saxaabada laga soo wariyey waxay sheegaysaa waxaa idinka mid ahaan jiray isagoo saxaabada la hadlaaya ka khayrka u dheereeya ayaa idinka mid ahaa kaasaa idinku khayr badnaan jiray waxaa iman doona wakhti uu idinku khayr badan yahay ka idinku ta'anniga iyo degganaanshaha badan iyo hubsiga badan si aanu fitan ugu dhicin saxaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam in badan oo ka midii xataa dagaalladii saxaabada qaarkood ka dhex dhacay ee ijtihaadka ku dhacay iyo ta'awulka waa ka gaabsadeen oo waa iska daayeen baqasho ay ka baqanayaan fitan inay ku dhacaan daraaddeed waa siday u hubsan jireen ee u ta'anniyayeen saxaabada qaarkood markii dambe waxay majeerteen saxaabadii ka gaabsaday arrinkaas cali bnu abi aalib radia allaahu canhu ardaah wuxuu majeertay saxaabada qaarkood sida sacd ibnu abi waqaas dagaalladaas kama qayb gelin berigii dambe wuxuu odhanayaa caliyu bnu abi aalib radi allaahu can iljamiic lilaahi daru mawqifin waxa markaa wanaagsanaaday oo darartiisu ilaahay ay u sugnaatay iyo wanaaggiisu mowqif u istaagay sacd ibnu abi waqaas waa ka gaabsigii dagaallada uu ka gaabsado gacantiisa ka laabtay hadday khayr tahay buu idhi ka gaabsigiisaasi ajarkeedu waa weyn yahay hadday shar tahayna dembigeedu waa yar yahay hadda u fiirsan hadday khayr tahay ajarkeedu waa weyn yahay calaa odhanaya hadday dembi tahayna sharkeedu waa yaryahay sacdi ibnu abi waqaas markii dagaalladaasi ay dhaceen iyo wakhtiyadii dambe mar lagu yidhi maxaad u dagaalami weyday waad seef u qaadan weyday waayadii dambe ee layslaylaynayey waxaad tahay baa la yidhi saaxiibkii nebiga sala allahu alayh wasalam casharatulmubashariin baanad ka mid tahay wuxuu yidhi waxaad ii keentaa seef indha leh carabna leh odhanaysa muuminka intay aragtoo garato odhanaysa kani muumin weeye ka daa kanna gaal weeye ku dhufo ma suuragal tahay seef indhalahoo carab lahoo hadlaysa oo muuminkiiyo gaalka kala garanaysa oo iyadu u kala carifayso u kala sheegaysa in loo keeno ma dhici kartaa maya ya haddaba iga daaya buuli riwaayo kale waxay sheegaysaa wuxu waxay ii keentaan seef ii keena tambuu cani almu'mini wa taqtacu alkaafir muuminka sidaa uga soo boodayso aan waxba yeelayn markaan ku dhufto ya sidii dhagax lagu dhuftay bay saa uga soo boodaysaa shayna yeeli mayso gaalkana kala goynaysa ay keeno ya ma dhici kartaa taana in loo helo maya idan iga daayo wuuli waa sida saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam in badanoo ka midii ay wax isaga hubsanayeen oo ashyaadii yacnii ishkaal geliyey ay ka dheeraanayeen kuwii kale si kala yeelay ijtihaadkooda ayaa sidaa ula muuqday markii horena dagaal may doonaynin ikhtiyaarkooda la'aanteed baana dagaalku ku dhacay dad ahlu fitnaa baana dagaal ka riday maqsuud uma ahayn dagaalku mid waliba isagoo isle waa lagu soo weeraray ya ayaa marka arrinkaasi ta'awul iyo ijtihaad buu ku dhacay maanta fitanku waa badan yahay fitnooyin badan baa jira dad fara badani culammada ma fatwo weydiinayaan fataawaha culammadana u noqon maayaan khudabada xamaasiyiinta ah ee sidaa u bururaya ayay ra'yiga ka qaadanayaan oo maalinba meeshay u jibboodaan la jiboonayaan shucarada iyo gabyaaga ayay gabayadooda iyo qiiragelintooda iska raacaya taxliilaadka siyaasiyiinta ay umuuruhu sidan bay noqonayaan haddii waxaa la samayn waayo saaya saasaa dhici doonta takhmiinaadka iyo taxliilaadka ay ku sheegayaan ya malayaashooda ay ku sheegayaan inay taxliilaad tahay ayay markaa iska qaadanayaan irjaafka munaafiqiinta bay u hoggaansamayaan oo ay raacayaan oo iska faafinayaan waida jaaahum amru min almni aw alkhawfi adaacuu bih wlow raduuhu ilى اrasuuli wailى uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum aayadda maxaa laynoogu sheegay markuu u yimaado arrin nabadgelyada ku saabsan ama cabsi ku saabsan way iska faafinayaan adaacuu bih wixii cidi sheegtaba waa la yidhi inta la yidhaahdo in layska faafiya ma aha saxani waa maxay waa in rasuulkiiyo ulul loo celiya ulul waxaa loo jeedaa culammada raasikiinta ah baa loo jeedaa saas aawadee aayaddaa sheikhu inuu soo qaataa fiicnayd waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih wlow radduuhu ilى الrasuuli wailى uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum wax kastoo la sheegaba lama faafiyo famaa kulu maa yuclamu yuqaal xataa wax kastoo la og yahay lama sheego layskama faafiyo umuuraha waxaa loo bandhigaa culammada ayaa loo bandhigaa iyaga fatwadoodaa lagu camal falaa qaar sidaasay samaynayaan oo waa kuwa ilaahay aayaddaa ku dhaleeceeyey waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw ilkhawfi adaacuu bih kuwa hore waa nooca qolo kale culammada waa u bandhigayaan oo waa weydiinayaan laakiin siday iyagu jecel yihiin ma waafaqe culammadu mise khilaafe siday jecel yihiin hadday waafaqaan way raacayaanoo waxay leeyihin de culammadaa tidhi ku kacsi weeye culammada lagu kacsanayo culamo raac kama aha hadda ma aragtaa waa markuu hawadooda ay waafaqaan haddii siday jecel yihiin ay khilaafaan culammadu way khilaafayaan oo waxay leeyihiin culammadu waaqica inay garanayn shareecadii waa yaqaanaan oo waa jirtaa inay shareecada yaqaaniin laakiin laa yacrifuuna alwaaqic waaqica ma garanayaan ya ashaykhu alalbaani wuxuu yidhi alwaaqicu laa yucdiika alxukma waaqicu xukumka ku siin maayo waaqici waa in caalim ka fatwoodaa taxliilaadka siyaasiyiinta loola noqon maayo waaqaca raqabaadka iyo hawooyinka yacni jahalada iyo waxmagaratadana loola noqon maayo waaqicii la ogaayee la garanaaye waa in culammada loo bandhigaa fatwada iyaga laga weydiiyaa ayagu ka fatwoodaan mar baa waxaa la yidhi oo qaarkood ay yidhaahdeen wa bi'sa maa qaaluu sheekh albani iyo sheikh ibnu baaz ah, yacni waaqica ma garanayaan sidaas aawadeed jihaadka kama fatwoon karaan jihaadka waa inay ka fatwoodaan dadka jihaadiyiinta ah ee jihaadka sameeya ficlan u sameeya markaasaa sheekh albani wuxuu idhi shariid musajala ku odhanayaa waa suuragal inaad tidhaahdaan sheekh ibnu baaz iyo sheekh albaani ma garanayaan qoryaha iyo sida markaa loo rido iyo hababka marka waxaa dagaallada yacni ashyaada noocaasa khubara kuma aha laakiin ma waxaa leedihiin axkaamta jihaadka garan maayaan miyaa leedihiin ya axkaamta jihaadka garan maayaan miyaa leedihiin kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba fitanka cidda ka badbaadday qowlka wasadka a waa cidda ku sugan oo culammada xaggooda u cararaysa fatwada culammadu ugu fatwoodeenna laasimaysa oo qaadanaysoon khilaafaynin qowlkooda laasimaya hadday mas'ala isaga ekaato wejigeedu u caddaan waayo malahay culammada ka malaysanayaan bay wanaajinayaan malo wanaagsan bay ka malaynayaan hadalkiisana waa tuurayaa oo hadalka culammadu qaadanaya waayo rushdiga iyo hanuunku wuxuu ku jiraa qowlka culammada ee hawada jaahilka kuma sugna ruuxa jaahilkaa jahligiisu dee khayrkii laga qaadan maayee khayrka waxaa laga qaadanayaa ahlucilmiga laga qaadanaya marka hadalkiisii waa tuurayaa waa ka tegayaa oo hadalka culammadu qaadanaya iyagaana shareecadii u aqoon badan tajribada le iyagaa u xaqnimo badan marka tajribada iyo khibradaba waxay yihiin qaar markaa tajribana u hela oo akhbaar badan iyo tawaariikh badan bay akhriyeen maaha waxa joogo oo keliya hadda ya iqra' ataariikha id fiihi alcibar dalla qawmun laysa yadruuna alkhabar tawaariikhda hore haddii la eego cibrooyin badan baa ku jira intay kutuba taalacdeen markaa ka warramaya qowmamkii hore iyo dadkii hore iyo fitnadii hore soo baxay tajaarib badan bay hayaan ya oo culammadu dadka iyagaa ka weyn innagii hore u soo sheegnay asarkii cabbaas markii la yidhi adigiyo nebiga kiinee weyn muxuu cabbaas yidhi huwa akbaru minii wa wulidtu qablahu isagaa iga weyn buu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam anna waa ka horraan dhasha isagaa iga weyn muxuu uga jeedaa xagga cilmigu uga jeeda waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo culammada haddii hadalkoodaa la laasimaya oo la qaadanaya fatwadoodaa la raacayaa armay culammadu kala qaybsantaayoo laba qowl mas'alada ay ka yeelataa maxaan ka yeelaa markaa culammadu ay kala qaybsamaan qaaciduu markaana sheikhu ku siinaya qaacidadaasi waxay tahay culammadu hadday qaybsamaan shiikh mucayanoo fulaan ah ayaan anigu iska qallidanaya oo qoorta ii sudan idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami in la yidhahdaa sax ma aha sax waa noqon lahayd haddii la yidhahdo kaasaa isagu macsuum ah oo maba khata'o ah isagu allale kaa aan iska raacnoo qoorta haynoo sudhnaadee inoo sheegay aynay ahayn oo mid waliba khata' iyo sawaab u bandhigan yahay daabidka lagu raacayaa maxay tahay mid wuxuu leeyahay hebel baan anigu jeclahayoo haddii la iskhilaafo sheikh hebel mooye sheikh kale kama guro dee mid kalena wuxuu odhanayaa maya culammadu hadday iskhilaafto aniguna sheikh hebel mooye sheikh kaloo iigu dhantay ma jiro mid waliba meel buu cuganayaa oo dooranaya daabidka kala saaraya maxay tahay qaacidada loo raacaya ila hadday jeclaysi noqoto iyo fadilaad midba mid buu fadilayaa midba mid baanu jeclaysanayaae sheikhu halkaa wuxuu ku siinayaa daabit buu ku siinaya daabitkaasi waa maxay culammadu markay kala tagaan oo iskhilaafaan laba u qaybi aan sii tawdiixinna hadalkiisii inuu mid sawaabku kuugu caddaado qawlkii aksarka ha noqdo ama qawlkii aqalka ha noqdo sida loo badan yahay ama sida loo yar yahay ha noqoto hadduu mid kuugu caddaado xaqi kaa xaqu kuugu caddaaday ha ka leexane walow daa'ifada yariba sidaa ha ku tagtee sida sawaabkee ku caddaatay raac itibaacaasaa keensanaya ay ku caddaan weydoo madmadow kaa gashay jumhuurkiiyo agsarka culammada ahlu sunnaha agsarkoodu iyo jumhuurkoodu siday ku tageen iska raac oo iyaga dabagaloo laasim mas'ale aynu hore u soo sheegnay ayaa qaacidadaa uu shiikhu sheegaayo ku tilmaamaysa masaladaasi waxay tahay a'immadii salafka shiikh ka mid aynu ka soo naqlinay waa cusmaan ibnu saciid addaarimi oo laba boqol iyo siddeetan markay hijriyadu ahayd dhintay kitaabkiisa la yidhahdo alraddu cala aljahmiya wuxuu ku odhanayaa ina aladii ya'ummu alxaqa yatabicu lmashhuura min qowli jamaacatihim wayanqalibu maca jumhuurihim waina aladii yuriidu shuduuda can alxaqi yatabicu shaadda min qowli ahli اlcilmi wayatacallaqu bizallaatihim fahumaa aayataani bayinataani fi itibaaci arajuli wabtidaacih a'immadii salafka imaam ka midaa ah sheegayee raddu cala aljahmiyi ku taalla ah wuxuu tilmaamayaa ka xaqa doonayaa qowlka mashhuurka ee caanka ah ee jamaacada sunnadu yacni jamaacada culammadu ay sheegeenee mashhuurka ah ayuu raacaya wa yanqalibu maca jumhuurihim jumhuurkood iyo badankoodu la laabanayaa la gadoomaya meeshay maraanba kashaadnimada iyo faquuqnaanta xaqa laga faquuq ma doonayaana qowlka shaadkee faquuqanee sheikh gaari uu yidhi ee shaadka ah ayuu raacayaa wayatacallaqu bizallaatihim zallaadka culammada ayuu qabsanayaa ku dhegaya maxaad igu maagaysaa hebel baa yidhi sheekh hebel miyaad dacninaysa sheekh hebel ma cilmigiisaad ka shakisan tahay sheekh hebel ma sunnanimadiisaad ka shakisan tahay sheekh hebel baa yidhi waxaad iga tidhaahdo isaga ka dheh anugu isagaan daba haystaa man qallada caaliman laqiya allaha saaliman anigu isagunma ku daba xidhanahay ya maxaad aniga igu maagaysa shataana baynakumaa isaga markaa zallay uga dhacday ama ijtihaad bay uga dhacday adigana hawa raac bay kaaga dhacday fahumaa aayataani bayinataani fi itibaaci arajuli wabtidaacih waa laba calaamadood oo cadcadoo oo ku kala sheegaysa ruuxa itibaaciisa uu ahlulitibaac yahay oo sunnada raacayo iyo ibtidaaciisa uu wax bidcaysanayay labadaas ku kala caddaynaysa ma mutabic baa mise waa mubtadic marka halkaa waxaynu yaro tilmaannay xaalka ruuxii sawaab u caddaado labada qowl qowl ka mid a iyadoo sawaabka in la raacayo walow daa'ifo yariba ha ku tagto shiikha hadalkiisuna markaa ku degi maayo wuxuu ku hormariyey wain ishtabaha calayhi shayun ilaa haddii sawaabkii qowl ugu caddaaday ishtibaah kuma jiro sawaabkiibaa mid ugu cad yahay laakiin markuu kala saari waayey wartalow tee saxan oo masaladii madmadow ka yeelatay oo u kala caddaan waayey suuradaa keliyuu shiikhuu yidhi jumhuurka la gadoon waana sida daarimi hore u sheegay asarka imaamu daarimi uu sheegay hadduu keeni lahaana mas'alada waa si iftiimin lahay sheekhu wuxuu keenay baydka ibnu caasim uu ku yidhi kitaabkiisa usuulka ah wa waajibun fii mushkilaati alcilmi taxsiinuna adanna biahli lcilmi marka culammada malo wanaagsan waa in laga maleeyaa waa in xataa haddii arrinkii aad garan weydo sawaabka waa inaad iyaga qowlkooda raacdaa malo wanaagsanna ku maraysa haddii xataa markaa khata' qowlkooda kaaga muuqdo culammada qaarkood qowlkoodaas inuu khata' yahay malo wanaagsan ku maleeyo xaqdoon inay ahaayeen oo mas'aladu ka qarsoontay ama deliilku aanu gaadhin yacni iyo wax la mida ku maleen wuxuu kaloo sheikhu tilmaamo aynu ku soo gebagabaynaynaa waxyaalaha mushkilaadka waxaa ka mida zallaadka culammada radinta la radinayo iyo hadallada baatilka ahlubidacu sheegeen radinta la radinayo waxyaalaha caynkaasa ee zallaadka ah ama hadallada baatilka ah cidda radinaysaa ee ku munaasibkii waa culammada raasikhiinta cilmiga ku raasikhay laakiin cidaan aqoon lahayne hadday is yidhaahdaan wax radiya waxaa dhici kartaa shaygii baatilkaah ee uu radinaayey inaanu markaa caddaynin sidii saxda ahayd oo isagoo baatil radinaya baatil kale inuu ku radiyaa dhici karta ya waayo xaqa waxaa lagu caddayn karaa cilmi iyo aqoon haddaanu qofku aqoontii lahayn oo uu is yidhaahdo kala caddeeyo waxaad tidhahdaa tani waa baatil oo saa iyo saasay ku tahay xaquna waa sidan sida kale uu xaqa ku sheegayo inuu ku qaldamaa dhici karta marka dee fasaad kale inuu sababaa suuragal ah marka culammada raasikhiinta abaa ah loo daynaya iyagaa la odhanayaa masaa'ishaa radiya waxaa la mida baabkaasoo sii gelaysa munaadaraadka lala doodo dadka ahlubidaca ama ahludalaalka ah ruuxa daalibka ah ee cilmigii ku cusub ruux bidcoolaha inuu yidhaahdo waa la doodaya oo uu isku taaro waxaa dhici karta fasaad inuu ka dhasho oo uu xaqii caddayn kari waayo kii mubtadic ah intuu ka gacan sarreeyo dad badani ku fitnoobaan oo la yidhahdo sow waxba isla waayin sawkii markaa waxaa weeye lagu soo xidhxidhay marka fitno weeyaane ruux aan aqoon lahayn waa inaan u bambixin doodda ahlubidaca lala doodaya baabkaa markii cid waliba gashay fitan badan baa ka dhashay dad fara badan baa isigi zallaad culamo caddeeya waxay zallada ku sheegayeenna zallada maaha waa caynulxaqi waa xaqa laftiisii marka qasad wanaagsan buu ruuxu leeyahoo ujeeddo wanaagsan buu leeyahay kuma filla waa inuu markaa noqdaa mid aqoontii shareecadana lehoo aqoon u leh markaa waa inuu cilmi ku hadlaa mar haddaanu cilmi u lahayn masaa'ishaa waa inuu ka gaabsadaa ahlucilmiga waa inuu u celiyaa iyaga waa inuu yidhahdaa caddeeya sidaas iyadaa waa inuu yidhahdaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk